alxamdu lilaah rabb اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed waxaynu ku jiray mowduucii ku saabsanaa mulaasamatu aadaabi اlcilm waxaynu tilmaannay mowduuca aadaabta ku saabsani waa bayna alifraad waltafriid in lagu talax taga ma aha siday suufiyadu ugu talax tagaan in laga gaabiyana ma aha wasat in lala yimaado weeye tarbiyada suufiyada aadaabtan waxay ku sameeyeen ghuluwi ay leeyihiin waa in si walba ixtiraamka sheikha loo ixtiraamaayo waa inaan wax ictiraado lagu samayn maxaa kuu daliila xataa waa inaan lagu odhan qawaaciddooda waxaa ka mida inay yidhaahdaan man qaala lishaykhihi lima laa yuflixu ka ku yidhaahda sheekhiisa lima maxay sidaasi saa u noqotay ama maxaa u daliila ma liibaanaya kaas oo wuxuu noqonayaa ruux khasaaray saas aawadeed waxay leeyihiin waa inuu sheikha ku kalsoonaadaa oo ictiqaadiyaa waxay ku leeyihiin weligu waa maxfuud sida nebigu macsuum uu yahay maxfuud weeyaan waxaa loo jeedaa bimacnaa ilaahay baa ilaalinaya dee markaa ma khaldamayo saasaa macnaha hadalkoodu u dhacaya lafdiga macsuum kuma ballaadhinayaan afka laakiin hadal la macnaa bay keenayaan oo ay leeyihiin waa maxfuud maxfuudkaana waxay ka tilmaamayaan sida uu marba yidhaahdaa inay saxun tahay marka waxay yidhaahdeen daahiran wa baatinan midna waa inaanu ka ictiraadin odhah kuma ictiraadi karo oo ma odhan karo maxaa u daliila ama sababtaad sidaa u tidhi waa maxay ama qowlkaagan daliil u sheeg jawaarixda kama ictiraadi karo ama kama khilaafi karo oo amarka uu sheikhu siiyo waa inuu u hoggaansamaa wuxuu doonaba ha noqdo tusaalayaal baynu keeni doonaa qalbiga kama ictiraadi karo oo sida uu sheikhu ku yidhaahdo waxbaa ku jira xataa waa inaan is odhan wuxuu xataa fahmi waayo waa inuu sheikha uga hadhaa uu yidhahdo isagaa u aqoon badan nadmiyadooda waxaa ka mida inay yidhaahdeen wa kun cindahu kalmayti cinda mugasilin yuqallibuhu maa sha'a wahwa mutaawicu waxaad noqotaa sheikha agtiisa sidii mayd oo kale noqo ruux maydhayaa hortiisa ku sugan maydka la maydhaya miyuu khiyaar leeyahay xagga ha i jeedin iyo xagga ii jeedi miyuu odhanaya yuqallibuhu maa shaa wahuwa mutaawicu wuxuu u qalqallibayaa u gadeeyayaa siduu doono isagoo isaguna yeelaya aan mar naba diidayn walaa tactarid fiima jahilta min amrihi calayhi faina alictiraada tanaasucu ha ku ictiraadin umuurihiisa waxaad garan weydo wax ictiraada ah ha ku samayn iyo bushi ah waayo ictiraadka wax la ictiraado oo la yidhaahdo maxay sidaa u noqotay waa tanaasuc marka kalsoonaantii lagu kalsoonaa bay ka hor imanaysa fasallim lahu fima taraahu walow yakun calaa gayri mashruucin fasama mukhaadicu u nabadgeli umuurihiisa walow haba ahaato wax aan mashruuc ahayn oo shareecadu oggolayn haba noqotee waayo waxaa jira buu ku leeyahay wax markaa ruuxii dhagraya ayaa jiri kara waxyaalaha qaar baa imtixaan noqon kara wa fii qisati alkhadri alkariimi kifaayatun liqatli alghulaami waalkaliimu yudaaficu qisadii khadir iyo nebi muuse waxaa ku sugan arrinkaa wax kugu filan baa ku jira oo khadir dilay inankii yaraa nebi muuse oo kaliimuraxmaan ahina uu daafacayo u lahaa maxaad u qisadaa waa ku soo noqon doonnaan insha allahu tacaala aad bay u deliishadaan qolyaha suufiyadu waxayna ka dhigayaan cilmiga khadiir inuu ahaa cilmi uu wilaayo ku helay oo weligu cilmu baatin inuu leeyahay cilmi ladunni cilmigaa baatinkao cilmiga daahirka khilaafsan ayay markaa ka daliishadaan marka waxyaalaha cilmiga daahirka lagu xaaraantinimeeyey waxaa dhici karta cilmi baatin oo u bannaynaya inuu jiro ayaa suuragalay leeyihi waynu soo noqonnaa insha allah waxaa ka muuqda huluwi badan baa ku jira mid kaloo isaguna arrinkaasoo kale cabbiraya wuxuu yidhi wasallim ilamra lahu laa tactarid walow bicisyaanin ataa idaa furid u nabadgeli umuurihiisa weliga u nabadgeli waha ha ha bushinin walow cisyaanba ha la yimaado haddiiba la qadaro oo wuxuu la yimi cisyaanba ha noqotee adigu wax ictiraada ha ku samay wa kun ladayhi misla maytin faani waxaad noqotaa sidii ruux dhintay yaa oo aan wax iraadiya doonitaana lahayn oo kale noqo ladaa mugasilin litamsa daani hadallada noocaasi oo hadallo aad iyo aad ay u sheegaan oo nasri iyo nadmiba ay ku cabbiraan waxyaalaha qaarkood oo la macno ah ee risaalada asalka ah cilmutasawufka arisaala alqushayriya ayaaba tilmaamaya in shardigiisa ay ka mid tahay inaanu weliga waxbaba ku khilaafin xataa baatin ahaan qasas bay soo naqliyaan mutacadida qisooyinkay soo naqliyeen waxaa ka mid a inay yidhaahdeen nin shiikha ayaa qolyo xer ah ayaa u yimi si ay markaa uga qaataan oo wax uga bartaan ninkaana waxay u qabeen qabeelinu yahay weli ilaahay shiikhii baa wuxuu doonay bay yidhahdeen waa qasaskay ka sheekeeyeen inuu jirrabo bal nimankan muriidiinta ee u yimi ictiqaadkoodu siduu yahay ee ay isaga ka rumaysan yihiin marka ictiqaadka ay jarribayaan uu ruuxu sheekha ku qabo xaqaa'iq u arkaayo xataa hadduu arko waa inuu awilaa hadduu xataa garan waayo waa inuu ka gaabsadaayo tasliim la yimaadaa sheikha yaqaan laakiin ictiqaadkii uu sheikha ictiqaadsanaa wax kasta uga muuqda iyo wax kastuu ku hadlo waa inaanu isbeddelin bay ku leeyihin sheikhii baa wuxuu doonay bay yidhahdeen yagaa ka sheekaynaya inuu muriidiintan eh, jirrabo ayuu doonay muriidiintan inuu jirrabo ayuu doonay dabeedna gabadh baa u timi way garanayaan gabadhani inaynay ahayn oori uu qabo gurigu la gala markuu la khalwoodo gabadhii guriga la galay bay waxay u fahmeen gabadha inuu u tegayo yagaa ka sheekaynaya intii kaleoo dhan baa iska tagtay waar kanaan iska tagno mid baa soo hadhay biyuu u doonay shiikhiio biyaha inuu u diiriyo hadhow baa shiikhii soo baxa meeyo kuwii kale way iska tageen oo adnaa dee biyahan kuu soo diiriyo waa intaad maydh u baahan tahaye inaad ku maydhato haddaad maydh u baahan tahay baan kugu soo diiriyo wuxuu yidhi oo haddaad eh, cisyaan ama dembi aad aragtay inaan ku suganahay maxaa ku dhigay hadda adiga wuxuu yidhi dee nebi inaad tahay kugulama joogin oo kuguma iman ruuxuna haddaanu nebi ahayn waa dembaabi karaa dariiqa xaqa ana iyo waxa rabbi loogu dhowaanayana isagaa iga yaqaan marka maadaama aanan kuugu iman inaad nebi tahay oo dibbi kaa suuragal yahay dariiqana aad iga taqaanno dee kaaga tegi maayo intaas markaasu haa waad saxan tahay haddaba may ahayn gabadhee adduunyadii baa suuraddan gabadha loo soo yeelay marka waxay ii soo galay adduunyadiiba oo iigu timi suurad gabdheed iigu timi kaalayoo soo galo bal kaalay gabadh arag gurigii buu dabeedna geliyey bal hadda gabadhii meeda dabeedna waa arki waayo lacalahu saxar ya inuu sixraa dhici kartaa qisooyin mutacadidoo noocaasoo midhana ayay markaa tilmaamaan oo ay sheegaan waxay yidhaahdeen mid baa u yimi shiikh uu weli ka rumaysan yahay markaasaa dabeedna wuxuu ku yidhi wax kastaan kugu idhaahdo ma igu ateecaysaa oo ma yeelaysaa wuxuu yidhi haa haddaan ku idhahda aabbahaa soo dil ma soo dilaysaa haa buu idhi markaasuu er soo dil oo madaxiisa ay keen iyadoo la seexday ayuu gurigii uga soo dhacay xagga daaradda odagii oo isleeyahay islaantiisii buu la hurdaa ayuu markaysaga u yimid deedna kurku ka jaray dabeedna kurkii uu laalaadinayo ayuu tegey sheikhi wuxuu yidhi waa kan markaasu waa kula kaftamayey buui markaasuu yidhi sheekh aniga hadalkaagu kaftan iima aha wax kastaad ii sheegtaa inay dhab tahay oo xaq tahay baan anigu u qabaa markaasuu eeg haddaba wejigiisa kaadsiddo aabbaha ma yahay mise maaha wuu eegay aabbihii waa noqon waayey oo islaantii baa khiyaamo samaysay yidhaahdeenoo nin gaala bay isu dhiibtay sheikhana waa loo kashfiyey gaalkii buu soo dilay aabbihii ma soo dilin qasas noocaasa ayay markaa tilmaamayaan oo aan mid iyo laba toonna ahayn waxaynu uga jeednaa taacada suufiyadu ay qabaan oo ay leeyihiin awliyada ha la ateeco iyo mashaayikhda waa taaca camyaa waa taaca indhala oo innaba wax lagu khilaafayaa ma jiro hadduu yidhahdo ha soomin iyadoo ramadaan la joogo cudurdaar aanu lahayn waxay leeyihiin khayrku wuxuu ugu jiraa inuu amarka sheikha qaato oo waxay leeyihiin taacatu shaykhi awlaa lilmuriidi min taacati illah daacada sheikhaa uga awlaysan ruuxa muriidka ah ya daacada ilaahay de waxaasina baatil weeyi ilaahay waxau yidhi walaa yacsiinaka fii macruuf iyadoo nebigu sala allahu alayh wasalam marnaba wax macsiya ama dembiya cidnaba aanu amrayn ayaa haddana ilaahay waxau yidhi walaa yacsiinaka fii macruuf dumarka waxaad kula baayactantaa oo kula ballantaa shay macruuf oo wanaagsan inaynay kugu caasiin culammadu waxay yidhahdeen waa min baabi tanbiih waa baraarujin lagu baraarujinaayo cid inaan macsi lagu adeecayn nebigu wax macsiya dadka inuu amraa ma dhici karto laakiin dadka kale macsi inaan lagu adeecin baa laynagu baraarujinayaa bay yidhahdeen culammadu adillo badan baa soo aroortay oo sheegaysa cidnaba inaan macsi lagu ateecayn oo nabigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam xadiiska saxiixaynka inama altaacatu fi lmacruuf ateecitaanku wuxuu ku sugan yahay oo keliya waxa san ee wanaagsan waxaan macruuf ahayn cidnaba in lagu ateeca ma bannaana wuxuu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam markuu madaxda ka hadlayey fain amara bimacsiyatin falaa samca walaa taaca hadduu macsi amro wax maqal ah iyo wax ateecitaana ma leh oo macsidaa lagu ateeci maayo macsidaa laguma ateecaayo ayuu xadiidka saxiixa nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq xadiiska imaam axmed wakayruhu soo wariyey ee saxiixa ah waxa uu sheegayaa ateecitaan makhluuq lagu ateecayaa ma jiro caasiyitaanka ilaaha khaaliqa alla caasiyayo marnaba makhluuq in lagu ateecaa ma suuragal yacni ma bannaana daacada ilaahay ayaa horrayso muqadamo ah oo daacada khalqiga ka horraysa daacada khalqiga ka horraysa saas aawadeed waxay ahlucilmigu la iman jireen hadday saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam tahay hadday taabiciintii tahay hadday atbaacu taabiciintii tahay hadday a'immadii tahay dhammaan waxay samayn jireen mashaayikhdooda iyo culammadooda iyo aabbayaashood intaba waa raddin jireen haddii deliilka ay khilaafaan in taacada ilaahay la hormarinayana muslimiintaa ku ijmacsan waatuu imaamu shaafici yidhi ajmaca almuslimuuna cala ana man istabaanat lahu sunnatun can rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam lam yaxilla lahu an yadacaha liqowli axad muslimiintu waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen qofka sunno nebi u caddaado hadal ruux kale inuu uga tagaa inaynay u bannaanayn ayay muslimiintu ku ijmaaceen oo isku waafaqeen waa ijmaac ijmaacana waxaa laga qaadanayaa oo laga deliishanaya nusuusta falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim wma kana lmumini wla muminatin ida qada allah warasuuluh amra an yakuna lahm alkhiyaraatu min amrihim aayaadka qur'aankaa sheegaaya in ilaah iyo rasuulkiisa la ateeco oo aan yani la khilaafin aan la khilaafin yaa ayuha aladiina aamanuu la tuqadimuu bayna yaday illahi warasuulih marka hadalka ilaah iyo hadalka rasuulka sala allahu alayh wasalam hadal ruux kale in laga hormariyaa ma bannaana ee waajibku wuxuu yahay in hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam la hoggaansamo oo la raaco wax kale oo khilaafsan in la qaataa oo deliilka la khilaafaa ma bannaana cabdullaahi bnu cabbaas waa kii yidhi yuushiku an تنزل calaykum xijaaraة min aلsamaaء aqulu qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam wataquuluuna qaala abu bakrin wa cumar wuxuu tilmaamayaa in hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka sala allahu alayh wasalam inta la khilaafo abubakar iyo cumar in la raacaa inay tahay mid cadaab lagu mudanaayo inay tahay buu tilmaamaya walow cidda loo khilaafay hadalka ilaah iyo hadalka rasuulka sala allahu alayh wasalam haba noqoto abubakar iyo cumar in la waafaqay abubakar iyo cumarna iyaga ayaa ummadda ugu khayr badan marka nebiga laga yimaado sala allahu alayh wasalam ama marka nebiyada laga yimaado awaliintiiyo aakhiriintaba abubakar iyo cumar baa ugu khayr badan nebiyadoo qudhaa ka khayr badan ee cid kaloo bashara oo la khayra ama ka khayr badane abubakar iyo cumar ma jirto marka nebiyada laga yimaado iyagaa ugu horreeya saas aawadeed bay culammadu xataa ay dhici jirtay inay mashaayikhdood iyo aabbayaashood ay radiyaan amsilo badan baana noocaas yacni loo keenay ashyaa badan oo sidaas markaa la tilmaamay sheekha naaxiga ah ibnu maalik ardaygiisii oo inankiisiina ah badluddiin masaa'il badan buu aabbihii ku raddiyaa aabbihii buu radinayaa shiikhiisiina ah oo tacaqubaya ibnu caasim shiikha la yidhaahdo inankiisii u dhalay oo ardaygiisiina ahaa isaguna masaa'il buu ku radiyey aabbihii oo ku tacaqubay kuu radinaya waa shiikhiisii waana aabbihii waa aabbahaaya iska raac ma odhan culamo badan oo mashaayikhdooda masaa'il badan ku radiday jirtaa imaam maalik waxa uu ahaa shaykhu shaafici haddana shaafici masaa'il badan buu ku khilaafay maalik ku khilaafay salafan wa khalafan waa jiri jirtay mukhaalafada sheekh la khilaafo oo ardaygiisu khilaafo wuxuu khilaafaya waa maxay wadalika ana xaqa alxaqi muqadamun cala xuquuqi alkhalqi mashaayikhda qaar markay cabbirayaan taasoo kale waxay yidhahdaan beyt waxay ku yidhahdaan yacnii xaqa ilaahay baa muqadam ka ahoo ka horreeya xuquuqda khalqiga maadaama xaqa ilaahay ka horreeyo xuquuqda khalqiga taqdiim xaqii ilaahay la hor marinaayo daraaddeed ayay u radinayaan mashaayikhdooda iyo aabbayaashood u radinayaan markay is yidhahdeen daliilkay khilaafeen waa tacaqubayaan waana radinayaan waayo waa nasiixa lishariica addiinu nasiixa qulnaa liman qaala lilaahi walikitaabi walirasuuli walia'immati almuslimiina wa caammatihim waatay culamada qaarkood cabbireen shaykhu lislaami xabiibun ilayna walakina alxaqa axabbu ilayna minhu alcallaamatu bnu lqayim ayaa tacbiirka isticmaalaya shaykhulislaamkana ugama jeedo ibnu taymiya ugama jeedo iyadoo qaacidadu cid walba ay ku degayso laakiin waxaynu u jeednaa sababtu ku yimaynu ka tilmaamayna ee ta uu kula dhaqmaya ibnu taymiyaba taasoo kalun bay ahayd ee miduu ibnu taymiye mar walba iska dabagelaayey ma aha masaa'il mutacadida ayuu ibnu taymiya ku khilaafay alcallaamatu lqayim ee wuxuu uga jeeday abu ismaaciil alharawi saaxibu manaasil asaa'iriin wadaad la odhan jiray abu ismaaciil alharawi oo kitaab manaasil asaa'iriin la yidhaahdo qoray ibnuqayimna kitaabkiisa sharxay oo madaarij saalikiinka ku sharxay wadaadkaas ayuu uga jeeday waxay culammadu odhan jireen shaykhulislaam bay ku itlaaqi jireen abu ismaaciil alharawi markaasuu yidhi shaykhulislaami xabiibun ilayna shaykhulislaam abu ismaaciil alharawi ah xabiib buu noo yaho waa jecellahay walaakina alxaqa axabbu ilayna minhu ha yeeshee xaqaannu uga jacayl badannahay markay noqoto isagii xaqa keebaa la raacayaa dee xaqaannu raacaynaa macnuhu saasuu dhacaya marka quluwi in lagu sameeyo baabka aadaabta marka laga hadlayo waa arrin khalada iska da ictiraad shiikhii la ictiraado ama mukhaalafo ficil ahaan loo khilaafo ama hadaluu yidhi wax laga keeno iska dhaafe waxay ku leeyihiin baatinkiiyo qalbiga waa inaan innaba sidaa uu shiikhu sameeyey wax kaa galaa waa inaan jirin haddaad awiili karto awiil haddii kale isaga uga hadh xataa erayo kufriyaad ah oo daahirkeedu kufri yahay say iyagu ka cabbirayaan hadduu ku hadlo waxay yidhahdeen macno wanaagsan inuu uga jeedo u ictiqaadi ya markaasaa qaarkood waxay ku hadlayaan hadallo kufri ah markaasaa la leeyahy waa weli ilaahay ficillada xunxun aad arkaysana waxaa dhici karta bay yidhahdeen takhyiil adiga lagu sameeyey inay tahay oo laguu imtixaanayo yukhayiluuna linnaas bay ku cabdiwahaab ashacraani kitaabkiisa tabaqaat alawliyaa ragga uu ku soo aroorinaayo ee awliyada uu ka dhigaayo ee ficillada xunxun iyo hadallada markaa xunxun uu ka sheegayo waad yaabaysaa haddana wuxuu leeyahy nafacana allaahu bihi ilaahay ha nagu anfaco weligii sheekh hebel ya awliyadiisa uu sheegaayo waxaa ka mid ah sheekh cali waxiish miduu yidhi ayaa la yidhaahdaa cali waxiishka wuxuu leeyahay dariiqa markuu maraayo ruux dameer wada hadduu la kulmo wuxuu odhan jiray yalla ya dameerka dhagaha qabo dabadeedna xaggaa kale intuu u wareego ayuu xumaan samayn jiray shaaracuu ku samayn jiray ku leeyihi markaasuu khajiri jiray wuxuu dhagaha u hayo iyo waxa markaa uu samaynaayo kan loo hayaa dadkiina dariiqay marayaan markaasuu dhididku saa u shubi jiray hadduu diido markiiba inkaari ku dhici jirtay agtiisa weli buu ka yahay waxaanu leeyahay nafacana allaahu bihi mid kale uu sheegayo kitaabka uu kaga hadlayo waa tabaqaat alawliyaa wuxuu odhanayaa weli hebel sheikha la yidhaahdaa maalin buu masjid jaamac ayuu yimi markaasuu khudbaddii isaga baxay mimbarkii khudbaddiibu wuxuu ku khudbadeeyey laa ilaaha ilaa ibliisu calayhi asalaam ka warran laa ilaaha ilaa ibliisu haddana calayhi salaam buu leeyey markaasaa dadkii ku qayliyeen intay naxeen seeftii buu galka uga saaray midba meel buu ka baxay mimbarka hoostiisii buu seeftii oo galku ka baxsan yahay la fadhiistay tan iyo wakhtiga casarkii masjidkiina jimca laguma tukanin warkiibaa markii dambe qolo waliba waxay yidhaahdeen annagay qisadaasina qabsatay mala soddon masjid jaamac ayaa mar keliya arrinkaa uu ka wada sameeyey yidhahdeen oo qolo weliba yidhahdeen annagay nagu dhacday qisadaas intuu mimbarkii koray ayuu hadalkaa ku hadlay laa ilaaha ilaa ibliisu calayhi asalaam markii lagu qayliyeyna seeftu galka nooga saaro mimbarka hoostiisu fadhiistay tan iyo casarkiina kama kicin hadda waa soddon maskiin markaasaa la ogaaday uu ku leeyahay inuu weli ilaaha yahay ya waxyaalaha khawaariqulcaadaadka hadday arkaan dadka qaarkood oo ama sixira ama wax la mida waxay u qabaan in welinimo ay caddaynayso marka hadalladii kufriyaadka iyo gaalnimada ahaa ayaa xataa la leeyahay ayaan la ictiraadin nusuustuna waxay sheegaysaa dadka shareecada in daahirka lagula dhaqmo adilo badan baana ku soo aroortay oo imaam nawowi kitaabkiisa riyaad saalixiinka baab buu kaga hadlaa ku saabsan axkaamta adduunyada in dawaahirta lagu dareeriyo ayuu baab u guntaa ijraa'u axkaami innaasi cala adawaahir baab macnihiisu caynkaa yahay nusuustii u soo arooriya aayaadkii axaadiista umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu ullah wa yuqiimu asalaata wa yu'tu azakaa faida facaluu dalika faqad casamuu minii dima'ahum waamwaalahum ila bixaqiha wa xisaabuhum cala allahi tacala yo axaadiista kale sheegaysa inii lam uumar an anqiba can quluubi innaasi walaa ashuqa butuunahum iyo asarka bukhaariga ee cumar bnu khadaab uu odhanaayo ina naasan kaanuu yu'aakhaduuna cala caadi rasuli illahi sala allahu aleyh wasalam bilwaxy wa ina alwaxya qad inqatac wainama nu'aakhidukum lana bima dahara lana min acmaalikum faman adhara lana khayran aminah waqarabnaah waman adhara lana hayra dalika lam na'manhu walam nuqarribhu wain qaala ina sariiratahu xasana bukhaari baa saxiixiisa ku soo warinaya isagoo min qowli cumar ibni khadaab ah calaa kulli xaal culammadu waxay sheegeen qaacidadaa ku saabsan dawaahirta in dadka lagula dhaqmayo waa qaacida qaciya waa qaci oo abu isxaaq ashaatibi kitaabkiisa muwaafaqaadka wuxuu odhanayaa qaacidadaa ku saabsan dadka daahirka in lagu xukumaayo daahirka lagula dhaqmayo waa qaacidatun qaciyatun min qawaacid ashariica waa qaacido qaci ah danni ma aha waa qaciya waayo nusuus iyo adillo fara badan bay leedahay marka mid laga shakin kara maaha imaamu nawowi wuxuu odhanayaa in dadka dawaahirta lagu xukumayaa waa aslun min usuuli shariica sharaxa saxiixu muslim buu ku odhanaya fii sharxi kitaabi iliimaan mas'alada ay cuskanayaanee ku saabsan khadir khadir sida saxiixa ah wuxuu ahaa nebi ilaahay ahlucilmiga qaarkoodna waatay yidhaahdeen awalu cuqdatin tanxallu min cuqadi zandaqa guntinta koowaad ee furmaysa ee guntimihii sindiiqnimada ka mid a shareecada in laga baxo guntinta koowaad waxay ku furmaysaa ictiqaadka la ictiqaadiyo inuu khadir ahaa nebi ilaahay oo haddii la yidhaahdo qowlkaas saxiixa lagu tago nebi ilaahay buu ahaa oo waxyii buu arrinkan ku samaynayey wax allo wax ugu jiraa suufiyadii iyo asxaabu cilmi albaatin wax ugu jiraa ma jiro inuu nebi ahaana waa qowlka qawiga ahoo wamaa facaltuhu can amrii amarkayga kuma samayn oo ficil amarkayga ka soo fulay ma aha biamrin min allah baan ku sameeya macnuhu dhacaya amarka ilaahay uu ku sameeyeyna wuxuu ku ogaaday waxyi mar hadduu waxyi ku ogaaday wax ugu jiraa ma jiro qolyihii odhanayey cilmiga shareecada waxaa lagu khilaafi karaa cilmi baatina oo sir ah oo welinimada lagu helo baa loo khilaafi karaa wax ugu jira ma jiro waa midda labaade khadir sida saxiixa waa dhintay oo adilada waxaa laga qaadanayaa inaanu khadir noolayn suufiyadu waxay u qabaan inuu nool yahay laakiin waa nool yahay deliil ma lehoo nas sheegaya looma hayo ee nusuustii adilada waxaa laga qaadanayaa inuu dhintay maa min nafsin manfuusatin nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam naf naf la geliyey ma jiro miman huwa alyawma calaa dahri alardi yaأtii calayha mi'atu caamin wa hiya xaya aw kama qaala sala allahu alayh wasalam naf naf la geliyey ma jiro oo cidda arlada korkeeda maanta ku sugan ka mida oo boqol sano ay u imanayso iyadoo nool haddiiba laga soo qaado wakhtigii nebiga inuu noolaa inuu boqolkaa sano soo dhaafay deliil ka reebaya cumuumkaa lama hayo wax deliiloo cumuumkaa ka reebaya lama hayo caamkana deliil khasiisa haddaan la helin cumuumkaasaa la istisxaabayaa shaygii deliil ka reebo waa laga reebayaa shaygii aan deliil ka reebin cumuumkaa lagu baaqi yeelaya laakiin waxaaba sax ah inaanu wakhtigii nebiga soo hore u dhintay waayo hadduu wakhtigii nebiga soo gaari lahaa nebigu u iman lahaa oo uu rumayn lahaa oo cilmiga ka qaadan lahaa oo la jihaad geli lahaa oo raaci lahaa oo atbaacdiisa ka mid noqon lahaa xaraf ku saabsan nebigu maalin u yimi ama waxbuu weyddiiyey ama waa la kulmay aayadna laguma sheegin xadiisna laguma sheegin jinku inay nebiga u yimaadeen oo cilmiga ka qaateen oo qaarkood islaameen oo nebiga la kulmeen aayaadka qur'aankana waa laynoogu sheegay axaadiista nebigana waa ku soo aroortay waid sarafnaa ilayka nafaran min aljinni yastamicuuna alqur'aan suuradda qul uuxiyo la yidhaahdaa waxay ku soo degtay koox jina oo nebiga sala allahu alayh wasalam oo qur'aanka akhrinaaya la kulantay dabeedna markaasay rumeeyeen ilahayna waa kaga qisaday suuraddaas axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa ku soo aroortay inay jinku nebiga la kulmeen laakiin xaraf sheegaaya khadir baa nebiga la kulmay sala allahu calayhi wasalam oo daartan adduunyada kula kulmay ama wax weydiiyey ama u yimi ama la jihaad galay yacni lama hayo waxaana u fadli badnaan lahayd hadduu noolaan lahaa oo wakhtigii nebiga soo gaari lahaa inuu nebiga u yimaado u gargaaro nebiyadoo dhanna waxa markaa cahdi lagaga qaaday inay nebiga u yimaadaan oo haddii ay la kulmaan nebiga markaa u gargaaraan oo raacaan waid أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به bihi قال qaala وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من macakum الله ashaahidiin allah wuxuu inoo sheegayaa nebiyada in cahdi lagaga qaaday nebi muxamed sala allahu alayh wasalam haddii soo saaro inay rumaynayaan oo u gargaarayaan oo raacayaan ta saddexaad nebi muuse ma ahayn mid khadir loo soo diray oo dadkii loo soo diray khadir kama mid ahayn wa kaana annabiyu yubcasu ilaa qawmihi khaasatan wa bucistu ila annaasi caamma sida xadiiska saxiixuba sheegayo nebiga nebiyadii hore ka midii wuxuu ahaan jiray qawmkiisa ama qoladiisa si gaara loogu soo diri jiray laakiin aniga dadkoo dhan baa lay soo diraa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam in dadkoo dhan loo soo dirayna dee aayaadka qur'aankaa sheegaya axaadiista nebigaa sheegaysa muslimiintaa ku ijmaacsan ijmaac qaci ah tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira caalamiinto dhan baa loo soo diray qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica marka khadir dadkuu ka mid ahaaday caalamiintuu ka mid ahaaday ciddi in leeg kuma khilaafi kareen nebi maxamed hadduu la kulmi lahaa sala allahu alayh wasalam mana yeeli kareen siduu markaa muuse ka yeelay si la mida nebi moxamed kama yeeli kareen waayo nebi muuse looma soo dirin khadir waa kii ku yidhi markaa khadir ana calaa cilmin min cilmi illaahi callamani allaahu iyaahu wa anta calaa cilmin min cilmi illaahi callamaka allaahu iyaahu aw kamaa qaal adna waxaad ku sugan tahay cilmi ilaahay ku baray anna waxaan ku suganahay cilmi ilaahay baray marka laba cilmi oo kala duwan bay ku kala sugnaayeen mid walba markaysagaa shay baa la baray ma aha wax walba inuu uga wada cilmi badnaa khadir muuse ee ashyaa aan khadir garanayn oo muuse la barayna waa jirtay ashyaa markaa muuse aanu garanayn oo khadir la barayna waa jirtay yacni mid walba waxbaa loo waxyooday waxay ka sinaayeenna waa jirtaa waata kale asbaabta uu shaygan u sameeyey ayaanu muuse garanaynin ee hadduu asbaabta ogaan lahaa shareecada muuse lafteeda ma khilaafsanaatayn iska daa shareecadii muuse shareecadii nabi maxamed bayna khilaafi lahayn masalan cid yacnii xumaato kugu samaysay oo kaa seexatay adoo marti ah inaad adigu ixsaan u samayso ma shareecaa diidaysaa qaryadii markay yimaadeen qaryadii waa ka seexatoo may marti soorin noocii saa'aa bay ku sameeyeen xumaato ah oo ay ka seexdeen ixsaan iyagu inay u sameeyaan shareecada diidaysaa waa teedi shareeco ilaahay oo siaad diidaysaa ma jirto laa shariicatu muusa walaa shariicatu muxamed walaa shariicatu hayrihi min asharaa'ic almunazala axaadiista maxaa ku soo aroortay nebiga sala allahu alay wasalam addi alamaanata ilaa man i'tamanak walaa takhun man khaanak allah muxuu yidhi idfac bilatii axsanu sayi'a yacnii xumaatada ciddii kugu samaysa inaad wanaag u samayso waa laga qaadanaya waa midda labaadee doonnida qoriga uu khadir ka saaray sababtuu uga saaray waxay ahayd boqor gaal ah oo daallim ah oo doonni kastoo cusub xoog ku qaataa jiray dabeedna wuxuu is yidhi haddii doonnidiio nabad qabto oo aan ceeb lahayn ay gaadho xaggii boqorkaana waa ku socotaye doonnidan xoog buu uga qaadayaa masaakiintu ay leeyihiin ayuu ka qaadayaa si aynay uga qaadin ceeb u yara yeel ceebtaa ha ku daayo markuu ceebtaa ku daayo ha dhow loo ha ku celi shareecada diidaysaa waa tiin yacanii dhibtaa ku iman lahayd oo laga xoogayo laga qaadayay doonnida in lagu daafaco daloolkaa loo yeelaayo meel laga yaro daloolinayo aynay ku qarqoomayn oo biyuhu hadda aynay soo gaadhayn marka hadhow ay dhaaftana lagu celinaayo shareeca diidaysaa ma jirto shayga ugu adag waa shayga saddexaad oo inan buu dilay khadir markaasaa muuse wuxuu ku yidhi ma naf baad dilaysaa aan wax xumaato an ah la iman oo dembi lagu dilo ka dahiran miyaad iska dilaysaa tiina sababteedii waa caddeeyey marka dambe oo amar ilaahayna inuu ku sameeyey ayuu sheegay oo wamaa facaltuhu can amri ayuu odhanaya waxaanu markaa tilmaamay laba waalid oo aad u jeceli inay jiraan wiilkanna uu gaal ahaayo dubica kaafiran gaal inuu yahaa lagu dhababa kufriga iyo gaalnimada iska beddeli maayo gaalnimadaasaa lagu dhababay oo lagu xidha qalbigiis marka hadduu noolaado oo weynaado waalidkii wuxuu ku dirqinayaa ku khasbayaa gaalnimada waa saa'il horor weeye diintii labadiisa waalid horor ku ahoo kufri iyo gaalnimo u sababay culammadu haddaba laba qowl bay ka leeyihin wiilku ma wiil weyn oo qaangaadha buu ahaa mise ilmo yar buu ahaa oo lafdiga ghulaam bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin inuu sabi ahaa dee kuma caddaa wuxuu aqbali karaa inuu weynaa oo qaangaadh ahaa luqatulcarabna waa dhici kartaa bay yidhaahdeen in ghulaam lagu itlaaqo isagoo weyn ashcaaray soo arooriyaan qaarkood xajaajii ay ghulaam ku sifaynayaan iyo ashcaaro kale almuhim hadduu gaal ahaa oo una weynaa ishkaal ma leh ishkaalku wuxuu sii imanayaa haddii la yidhahdo sabi buu markaa ahaa ee laga tilmaamayo marka dambuu gaaloobi doonaa taasi lafteedana culammada qaarkood waxay kaga jawaabeen oo yidhahdeen haddii la ogaan lahaa inuu gaaloobi doono gaalnimadan aanu iska beddeli doonin waalidkiina gaalnimo ku khasbaayo dee ta noocaasoo kalea ah waxay noqonaysaa min baabi dafci saa'il horarka nafta hororaya in la dilo soo shareecada kuma sugnaan dee tanna waxa weeye noociyoo kaley noqonaysa markaa shareecada kama hor imanaayo haddii sababtaa la og yahay ee hadda innaga waxayna inoogu bannaanayn asbaabta caynkaasaynaan ogayn saas aawoodee cabdullaahi ibnu cabbaas markii ninkii khaarijiga khaarijigaha weydiiyey xadiiska saxiixa oo ku yidhi cabdullaahow ubadka gaalada ma la dili karaa muxuu cabdullaahi ibnu cabbaas ugu jawaabay in kunta taclamu minhu maa yaclamu minhu alkhadiru faqtulhu u fiirsaada haddaad ka ogaan lahayd wixii khadir ka ogaa oo kale haddaad ka og tahay dil haddii kale ha dilin idan asbaabta uu ku sameeyey ayaan muuse markaa u caddaynoo ka qarsoonaydee markii asbaabtii loo sheegay ma khilaafino ma ictiraadin sidaasaan markaa wax ugu jiraa qisada khadirna aynay u jirin marka khadir nebi buu ahaa macsuum ah amar ilaahay baanu ku samaynayey laakiin weligani macsuum ma aha nebi ilaahayna ma aha waana dembaabayaa qof walbana shareecadaa lagu xukumayaa daahirkaa shareecadaana lagula dhaqmayaa in la yidhaahdo qofkii isagoo xumaantii iyo gaalnimadii iyo macaasidii iyo dembiyadii samaynaya haddana weli ka aaminsanow yaa gabadhii ajnabiga ahayd isagoo la galay guriga biyaha u soo kulayli yaa waxa weeye wax baatila weeye shareecadana saasay uga hor imanaysaa waa taaca camyaa wuxuu idhi sheekhu wainamaa xurima kaiiru min talabati alcasri alcilma bitadyiici aladab waxaa laga qadiyey oo loo seejiyey in badan oo min talabati alcasri casrigan kuwa cilmiga doonaya ka mida alcilma cilmiga doonaya bitadyiici aladab aadaabtii inay dayaceen oo ka tageen fataraa axadahum waxaad arkaysaa midkood muttaki'an bixadrati shaykhih isagoo dangiiga ama iska jiifa yacni meesha shiikhiisu joogo ayuu markaa isagu markaa jiifsanaya si aadaab leh u fadhiisan maayo bal yamuddu ilayhi rijlayh addimadu ku soo fidinaya wa yarfacu sawtahu cindahu codka ayuu sare ugu qaadaya waa ku qaylinaya walaa yamtanicu can ijaabati haatifihi aljawaali aw gayrih iskama diidaayo inuu tilifoonkiisa jawaalka jawaalka waa kan warwareegaya ee bimacnaa mutaxarigga ah ee qofku qaadqaadanayo waa kan mobaylka weeye mobaylka marka inuu ka jawaabo marka la soo garaaco taa iska diidi maayo aw hayrihi ama wax kale inuu ka jawaabo iska diidi maayo iyadoo darsigii la fadhiyo baa tilifoon ku soo dhacaya tilifoonkiibuu dabeedna qabanaya ama la baxaya fa ayu adabin cinda haaulaa aadaabta kuwa agtooda ku sugani maxay tahay oo yanaaluuna bihi alcilma ay ku gaadhayaan cilmiga yacanii waxyaalaha qaladkaa ah waxaa ka mid ah xalqadaha cilmiga marka la fadhiyo ruuxu markaa telefoonkiisa markaa inuu ku mashquulo ama wadwado ama laga yaabo risaalo inuu diraayo ama loo soo diraayo ama laga yaabo in la soo garaacayo oo ama uu la baxaayo ama uu meesha lafteeda kaga jawaabayo ya tan noocaasi waxa way waa mid qalad ah xataa codka haddii laga xidho aadaabtii cilmiga kuma munaasib aha waayo eegista marba uu eegaya waxay ka mashquulinaysaa dhegaysiga uu cilmigii dhegaysanayo telefoonkii markaa waa inuu iska xidhay aadaabta ku jirtaa maa jacala allaahu lirajulin min qalbayni fii jawfi ruuxu hal qalbi buu leeyahay marna tilifoonka inuu eego ka kuu soo garaacay waa kii xataa hadduu codka ka xidhay oo is yidhi markaa yaan garaaca la maqlin ya eegistaa uu eegayo ayaa mashquul ah almashquulu laa yushqal kii la mashquuliyey lama mashquuliyo labilaba ula cilmiga inuu ihtimaamkiisa iyo dadaalkiisa wada siiyo wey dadka qaarkoodna inta la soo garaacay telefoonkii la baxayaan waa dabadda kula baxayaan sheikha kitaabka qoray waxa uu ka sheekeeyey qisa maalin ku dhacday isagoo xalqaddii jooga oo darsigii dhigaya baa inaan telefoon ku soo dhacay markaasaa wuxuu ihi fatakaafaltu waxaan iska dhigay sidii midaan dareemin mar labaad buu ku soo dhacay ma isagii baa mise waa mid kale fatakaafaltu mar labaadkiina waan ismooganaysiiyey sidii midaan ogaan baan iska dhigay mar saddexaad buu ku soo dhacay markaasaan si latiifan u baraarujiyey yacni tilefoonka xidha si sahlan baan ku baraarujiyey mar afraad buu soo dhacay ya mar afraad tilefoonka markuu soo dhacay waxaa laga yaaba ashkhaas kala duwan inay tahay marba mid ku soo dhacayo ayaan si adag markaa u baraarujiyey mar shanaad baa tilifoon soo dhacay kaba haygaan qaatin iyagoo saa u fadhiya ayuu sheikhu daba maroo kabihiisa qaato iska baxay ya marka yacnii arrinka ku saabsan tilifoonnadu waa tashwiish darsiga ay tashwiishinayaan ka wax dhegaysanaya iyo ka wax sheegaya mid walba waa tashwiishinayaan cilmiga waa in iqbaal la siiyaa oo cilmiga la tacdiimiyaa oo la weyneeyaa tilifoonkii cilmiga kee kula weyn ma inaad tilifoon dhegaysataa kula weyn mise inaad cilmiga dhegaysato ixtiraamka cilmigu wuxuu keensanayaa wax kale inaad ku mashquulin wuxuu shiikhuu yidhi fa ayu adabin cinda haaulaa aadaab sideeya ayaa ku sugan kuwa agtooda aadaabtaasoo yanaaluuna bihi alcilma waxaynu soo marray biladabi tafhamu alcilma aadaabtaad cilmiga ku fahmaysaa aadaabta wanaagsan baa cilmiga lagu helaa ashraf alleysu ibnu sacdin raximahu llahu cala asxaabi alxadiis wuxuu eegay oo daalacday shiikhii leys ibnu sacdin la odhan jiray raximahu llah a'immadii waaweyneed ee selafku ka mid ahaa ee imaam maalik iyo la wakhtiga ahayd bal ee culammada qaarkood waxay yidhaahdeen allaysu afqahu min maalikin walaakina asxaabahu dayacuuh lays ibnu sacdin maalik waa ka aqoon badnaa xagga fiqiga fiqiga waa uga aqoon badnaa ha yeeshee asxaabtiisii baa dayacay oo cilmigiisii aan aad u soo rarin sidaasaa madhabtiisii ay u inqiraaday aynay u sii socon wuxuu taalacday lays ibnu sacdin raximahu allahu calaa asxaabi alxadiis asxaabulxadiiskii xadiiska ka qaadanayay ee ruwaadda ahaa buu maalin eegay fa ra'aa minhum shay'an wuxuu ka arkay shay kaannahu kariha aad mooddo shaygaa inuu karaahiyaystay oo nacay fa qaala maa haada wuxuu ku yidhi kani waa maxay antum ilaa yasiirin min aladabi axwaju minkum ilaa kasiirin min alcilmi idinku in yar oo aadaab ah oo wanaagsan baa uga baahi badan tihiin in badan oo cilmi ah yaa aadaabtii cilmiga adabkaa horreeya aadaabta wanaagsan baa uga baahi badan tihiin in yaroo ka mida yacnii in badanoo cilmi ah famaada yaquulu laysu low ra'aa xaala kasiirin min tulaabi alcilmi fi hada alcasri muxuu ka odhan lahaa allaysu lays muxuu ka odhan lahaa low ra'aa hadduu arki lahaa xaala kasiirin in badan xaalkood iyo sifadooda hadduu arki lahaa oo min tulaabi alcilmi kuwa cilmiga doonaya ka mida fii hada alcasri casrigan gudihiis yacnii culammadu ardayda way layliyi jireen ruuxa layliga u sabra ayaa dee soo bixi jiray maanta waxaa laga yaabaa kelmad mid lagu yidhaahdo xalqadda inuu kaba cadhoodo dibba aan ugu soo laabmin ou yidhahdo sidaasii ugu yidhi ya cilmiga sharciga ahi ruuxa waa dantiisa dantiisii maadaamay tahay waa inuu ku sabraa waa inuu u dulqaataa layligaa markuu ka soo baxo waxay noqonaysaa inuu jabsamo oo cilmigii u sabro waa inagii soo marray alsabri sabr in lagula yimaado cilmiga oo lagu sabro imaam maalik madhabta maalikiya shiikha imaamka ka ah oo shaaficina shiikha u ahaa imaam maalik baa maalin waxa u yimi ardaydii xadiiska ka warinaya ka qaadanayay markaasaa shiikhu u yaro cadhooday markuu u cadhoodu dhengada qaata dabeedna waa garaacay hadda inamo yaryar maaha raggu garaacaya waa rag waaweyn ka garaacayana waa imaam maalik waa garaacay wuxuu doonayay maalintaa inaan waxba uga warramin deedna waa ka tegi waayeen dabeedna dhengadduu qaato waa garaacay ma aqaan shan iyo toban dhengadood may ahayd riwaayada sida lagu soo wariyey shan iyo toban dhengadood baan filaynahay may cadhoono may dudin lamay dagaalamin may caayin shiikhii wax loo yimaadda ma tihid may odhan ya iyagoo iska qoslayey waxay ku yidhaahdeen ku cafin mayno haddaad xadiiskii noo sheegi weydo sidaasay waxay kaga doonayaan xadiiskii kuma cafinayna bay yidhaahdeen haddaanad xadiiskii noo sheegin oo dhengad walba hal xadiis aanad noogu sheegin ku cafin mayno markaasuu majliskii fadhiistay shan iyo tobankii xadiis buu u sheegay dhangad walba waa xadiis markaasi warrama haddaba markaasay yidhahaan zid min aldarbi wa zid min alxadiis garaacana kordhi xadiiskana kordhi oo na sii garaaco oo xadiiska noo sheeg zid min aldarbi wa zid min alxadiis hadda bal dulqaadka iyo sabirka cilmiga ay ku qabeen daya marka waa inuu ruuxu cilmiga u sabraa waa inuu markaa dhibta kala kulanta waa inaanu cilmiga uga tegin mawduuca calaa kulli xaal culammada aad bay ugu dheeraadaan wakhtiguna waxaad moodaa inaanu maanta wax badan maynaan dhigin laakiinuun markaa mawduucan ku saabsan aadaabta inay ifraad iyo tafriid u dhaxayso ayuun baynu markaa xoogaa ka sheegnay khaasatan weliba xagga ifraadkiiyo ku talaxtagaynu aada ugu dheeraannay xagga tafriidkiiyo ka gaabintana dee waa badan tahayoo waxyaalo badan oo maanta la sameeyo oo dad badani markaa ay samaynayaan oo dalabatulcilmiga ama cilmi ku alqaan leh ama cilmi inay bartaan doonayaan waxay ka hor imanaysaa aadaabtii yacnii cilmigaay ka hor imanaysa abwaab kaloo kolley khusaysaa waa jirtaa oo dib inooga iman doonta oo yacni abwaabta markaa dambe ah yacni waa jirtaa dadka qaarkood waxaa laga yaabaa in waxa weeye cidda uu cilmiga ka qaadanayo nafsaddiisuba inayna ku kalsoonayn oo laga yaabo isagoo aan markaa kuba kalsoonayn oo kalsooni ku qabin haddana inuu wax ka dhagaysto taasoo kale laguma intifaacayo oo ruuxu waxa loo sheegayo cidda sheegaysa haddaanu kalsooni ku qabin ee ruux lunsan inuu yahay uu u qabo waxaasi kuma duxayaanoo barakadiisu ma anfacayso marka cidda cilmi laga qaadanaya inay noqoto cid wanaagsan ou marka hore kalsooni ku qabo oo tawxiidka iyo sunnada ku qumman ayaa aad iyo aad u muhiima culamada qaarkood waxay samayn jireen sida ibnu jamaaca uu ku soo raraayo kitaabkiisa tadkiratu saamic bacdu salaf markay doonayaan xalqadda cilmiga inay tagaan sadaqad bay bixin jireen ardayda qaarkood maxay sadaqaddaa u bixin jireen ilaahaw ceebta shiikhayga iga qari oo cilmigiisa ha iga xirmaanin waxaa laga yaabaa ceeb yar oo uu leeyahay oo diintiisa aan taabanaynin inta waxa weeye cuqdada ay geliso dabeed intifaaciisu yaraado shaykhulislaam ibnu taymiyana sharxu xadiisi jibriil markuu sharxaayo ayuu odhanaya bacdu lmutaqadimiin baa samayn jiray markay shiikhooda u tegayaan oo cilmiga inay ka qaataan ay ugu tegayaan oo u doonanayaan inay sadaqad bixin jireen odhan jireen ilaahuw ceebta sheikh ha igaga cilmigiisana ha iga qadin cilmigiisana ha iga qadin culammada xataa saas samaysay waxaa kaloo la soo naqliyey inuu ka mid ahaa imaamu nawowi oo culammada muta'akhiriinta ka mid ahaa isagoo asarkaasoo kale ku dhaqmaya ayuu nawowi isna sadaqaddaa bixin jiray maanta dadka qaarkood waxay ku bedeleen iska daa taas inay sameeyaane waxay sameeyaan tatabbucu cawraat yacni ceebta shiikha inay baadhbaadhaan oo doondoonaan oo raadiyaan oo waxaan xataa u muuqan bay doonayaan inay baadhaan si ay ugu ururiyaan oo u helaan marka horena si caama baa loo diiday qof kastoo muslimaba wixii aan iska daahirin in tatabuc lagu sameeyo oo daahirkiisu salaame uu yahay in tatabac lagu sameeyo marka hore la dili man tatabac cawrata akhiihi tatabac allahu cawrata waman tatabac allahu cawratahu yafdax walow fii jawfi beyti cidda tatabuca lagu samaynayaa cumuumu lmuslimiinba waa la diiday hadduu daahirkiisu salaame yahay qof daahiray oo dee dalaalkiis iyo baadidiisu caddaatay yacni kaasi waa ka duwan yahay baabu tatabuc maaha laakiin qof daahirkiisu salaame yahay in la yidhaahdo bal inaan wax ka helo aan baadhbaadho waa an tafniido oo waxaan u ururiya ila ururi waxay noqonaysaa ta noocaasi tii waciidku ku soo arooray man tatabbaca cawrata akhiih ka raacraacoo doondoono baadhbaadha oo basaasa ceebta walaalkii tatabbaca allaahu cawratah ilaahayna cawradiisa ayuu markaa tatabbuc ku sameeyaa bimacnaa waxa weeye uu soo saaraa bannaanka dhiga waman tatabaca allahu cawratahu yaftax walow fii jawfi beyti kuu ilaahay cawradiisa tatabuc ku sameeyo wuu kashifaa oo waa fadeexadiya markuu yahay kii ixsaanka u sameeyey ee cilmiga u dhigaayi ila cilmigu waa nooc ixsaan ah ixsaanku waa mid dunyawi ah iyo mid diini ah ixsaanka diiniga abaa ah ka awlaysan ixsaanka dunyawiga ah hadduu ruux ku masruufo oo maalin walba cunto uu ku siiyo iyo hadduu maalin walba dee cilmi markaa kuu dhigo dee midna waa ixsaan diini ah midna waa ixsaan dunyawi ah ixsaanka diiniga ah baana ka awlaysan ixsaanka dunyawiga ah marka wa hal jazaau lixsaani ila alixsaan halkay ahayd ixsaankii inuu ka shukri noqo ida afaadaka insaanu bifaa'idati min alculuumi faaddi min shukrihi abada waqul fulaanu jazaahu allahu saalixatan afaadaniiha wa alqi alkibra walxasada haddii waxa weeye ruux cilmiga faa'iide ka mida uu siiyo oo kuu faa'iideeyo shukrigiisa gudo oo waxaad tidhahdaa hebel baa ii faa'iideeyey ilaahay ha ka abaalmariya jazaahu allahu saalixatan afaadaniiha wa alqi alkibra oo nebigu muxuu yidhi sala allahu alay wasalam laa yashkuru allaha man laa yashkuru nnaas ilaahay uma shukri noqo midaan dadka u shukri naqin bimacnaa ixsaanka dadku u sameeyeen kaan ka shukri naqanin ilaahayna uma shukri naqaayo man sanaca ilaykum macruufa fakaafi'uu fain lam tajiduu maa tukaafiuunahu fadcuu lah calaa kulli xaal waa in waxa weeye yacni qofku aadaabta waa inuu hagaajiyaa cidda marka waxa weeye cilmiga uu la baranayo ee ee saaxiibkiisa ah waa inuu dhaqan wanaagsan kula dhaqmaa ixtimaal iyo dulqaad iyo sabir yacni laysu sabro hadal wanaagsan la ysku yidhaahdo wa qul yaquulu latii hiya axsan addoommadayda waxaad ku tidhahdaa baa allah yidhi ta wanaagga badan marka mukhaatabo wanaagsan waa in layskula khitaabaa aan layskarooxin ardayga kale cilmiga ruuxa la baranaya waa inaanu karooxin oo dagaalin oo maagin oo caayin ya waa in laysu latifaa laysu dhimirsanaada hadal wanaagsan laysku yidhaahdaa yani waxa weeye laysu debciyaa waliinuu biaydi ikhwaanikum laysu marka salaadda la safanayo gacmaha walaaladiin u debacsanaada xadiisku sheegay marka aadaabta wanaagsan aad iyo aad ha lagu dadaalo halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta